sheikhu uu lahay oo la yidhaahdo alfurqaan bayna wliyaai araxmaan wa wliyaai shaytaan marka in la kala ogaado awliyada ilaahay iyo awliyada shaydaanka waa arrin lagama maarmaan ah awliyada ilaahay karaamaadka iyo mumayisaadka ay leedahay iyo awliyada shayaadiintu istidraajaadka ay leeyihiin iyo khawaariqu alcaadaad waa in la kala ogaadaa maxaa yeele haddii ay isku darmaan owliyada ilaahay iyo awliyada shaydaanka mafaasid baa ka dhalanaysa badan oo qof aan weli ilaahay ahayn in loo ictiqaadiyo weli ilaahay inuu yahay waa mafsado weyn wax aan karaamo ahayn oo ah maaragtay khawaariqu alcaadaad oo ay ka suuro gelayso awliyaa-u shayaadiin in loo maleeyo amase loo qaato karaama min allaahi oo qofkaas ilaahay inuu karaameeyey ayadana mafsado weeyaan marka waa in la kala ogaadaa wixii awliyaa ilaahay iyo sifaadkooda iyo sida ay wilaayada ku heleen iyo shayaatiinta awliyadooda iyo waxa ay yihiin iyo sifaadkooda iyo karaamaadka awliyada ay leeyihiin iyo shayaadiintu awliyadoodu istidraajaadka ay leeyihiin iyo khawaariqda ay leeyihiin kitaabku marka arrimahaas ayuu u badan yahay isagoo shiikhu uu caadaadkiisa ay ka mid tahay istidraabaad wax la yidhaahdo aada u badan oo mowduuc markuu ka hadlo mowduucii inuu ka baxo mawaadic kale ka sheekeeyo marka mawduucaadkaas uu u baxo sida badanna un mawduuca kama foga oo inay calaaqala leeyihiin ayaa dhacada marka kitaabka fii mujmalihi arrimahaas uu ka sheekeynahayaa awliyada ilaahay iyo awliyada shaydaanka iyo karaamaadka iyo khawaariqulcadaad waxaas u badan yahay usluubkiisuna waa un aayaad iyo axaadiid iyadoo ay marmar dhacdo inuu musطalaxaad falsafiya inuu u tacarudo oo maaragtay xoogaa u baahan kuwaas eh, in la fahmo ayib eh, kelimadaas marka eh, weliyun waxa weeye faciil ismi faacil camal weeyaan ficilkiisuna waxa weeye weliya yeli wilaayatan aw walyan ismigiisa faacilna waxa weeyaan waliyun weliya ficilkeeda maadi wey yeli wilaayatan waa masdar walyan iyaduna waa masdar walaayatan wa wilaayatan labadaba way jiraan bilkasri oo bilfatxi walyanna waa masdar ismigeeda faacilna weliy ayuu ku imaanhayaa marka kelimadaas macnaheeda marka luqa ahaan wuxuu leeyahay alimaam abulxusein axmed ibnu faris fii kitaabihi maqaayiis luqa kitaab aada u qiimo badan weeye luqada oo ku wanaagsan maado kasta macaanideeda koobitaankeeda maalan kelimo kastaba intuu soo qabto wuxuu leeyahay maadadaas intaas ka kooban xaraf macaanideedu intaas kama baxdo marka kitaab aada u qiimo badan weeye kelimada marka markuu ka sheekeynhayay wilaaya wuxuu yidhaahday alwaawu wallaamu walyaa-u aslun saxiixun yadullu cala alqurbi waa asal macaanidiisoo dhan ay ku wareegayso dhowaansho min dalika alwalyu alqurbu yuqaalu tabaacada bacda walyin ay bacda qurbin waxaa la yidhaahdaa yacni alwalyu alqurbu tabaacada bacda walyin maxay taha macnaheedu tabaacada bacda qurbin waalwaliyu almataru yajiiءu bacda alwasmiyi sumiya bidalika liannahu yali lwasmiya laba rooboo isu dhoweeyaan marka mid waxaa la yidhaahdaa wasmiyun carabta ay dhahdaan midka ku xiga marka oo ka dambeeyana waxaa la yidhaahdaa waliyun liannahu yali alwasmiya kadib buu imaanhaya waana u dhow yahay marka maadada macnaheedu wuxuu ku kooban yahay marka dhowaansho waliyullaahi marka macnihiisu waxa weeyaan qof ilaahay u dhow weeyaan waliyu shaydaan amase awliyaau shaydaan waxa weeye dad shaydaanka u dhow amase ummado shaydaanka u dhow weeyaan marka maadada macnaheeda luqawiyan wa sharciyan waa isla meesha weeyaan kama baxayso kolley dhowaansho dad ilaahay subxaanahu watacaala u dhow oo ay ka ratibmayso dhowaantaas ilaahay inuu jecel yahay oo uu u gargaaro iyo dad shaydaanka u dhow oo dhowaantaas ay ka ratimayso inuu jecel yahay ayaguna ay jecel yihiin bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi ilaahay baan hadlay nastaciinuhu kaalmaan weydiisanaynaa wanastakfiruhu dembi dhaaf baan weydiisanaynaa wanacuudu billaahi min shuruuri anfusinaa wamin sayi-aati acmaalina ilahay waxaa ka magangelaynaa nafyaalkeena sharahooda iyo acmaasheenna sayi-aadkooda man yahdihi illaahu falaa mudila lahu ilaahay qofkii uu hanuuniyo wax dhumin karaa ma jiraan waman yudlil falaa haadiya lah qofkii uu dhumiyana wax hanuuni karaa ma jiraan waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu أن maxamedan cbdه رasuuله arsalahu bالhudى ilaahi subxaanahu watacaala hanuun buu nabiga la soo diray yu diin alxaqi diin xaq ah liyudhirahu cala اdiini kullihi inuu ka sara mariyo diimaha diinta oo dhan wakafaa billaahi shahiidan ilahi baa markhaati ku furan arsalahu bayna yaday saacati bashiiran wa nadiiran ilaahay rasuulka wuxuu soo diray saacadda horteeda nebiyu saaca waatay nabiga maarata macyaalkiis ay ka mid tahay oo nebi asaga iyo saacadda u dhaxeeya ma jiro marka nebiyu saac weeye saacaddiibu u dhow yahay saacadda horteeda ayaa lasoo diray bashiiran wa nadiiran isagoo ah ee dadka dadna u digahaya dadna u bishaaraynhaya ila ilallaahi biidnihi wa siraajan muniiran isagoo ah ilaahay mid u yeerahaya idankiisa ugu yeerahayaa iyo maaragtay siraaj aada u ifahaya ifitaan aada u ifahaya fahada allaahu bihi min adalaala ilaahay nebiga wuxuu dadka isaga sababtiisa kaga hanuuniyey baadi buu kasoo hanuuniyey dadkii wabasara bihi min alcamaa indhala-aan dadku indhala-aan ku sugan ayuu nabiga sababtiisa ilaahay dadkii uu indha u furay wa arshada bihi min alghayi nabiga sababtiisa ayuu ilaahay dadka ayagoo baadi ku sugan uu ku soo hanuuniyey wa fataxa bihi acyunan cumiyan indhala dad indhala ayuu indhihii ugu furay wa aadaanan suman iyo dhega aan wax maqlaynin ayuu dhiga u yeelay oo xaqii ka dhigala wa quluuban gulfan iyo quluub xirxiran ayuu maaragtay ugu furay oo quluub wanaagsan oo hanuun dareemaysa oo hanuunka fahmaysa ka dhigay wa faraqa bihi bayna alxaqi waalbaatili waalhudaa waddalaal nebiga ayuu ku kala saaray xaqa iyo baadilka hanuunka iyo baadida warashaadi waalqayi hanuunka iyo maarata baadida waa isla walmuminiina wاlkufaar mu'miniinta iyo kufaarta asagoo uu ku kala saaray wasucadaa ahli ljannati waalashqiyaai ahli naarina asagoo ku kala saaray dadka wanaagsan oo jannada ahalka u ah iyo dadka xun oo naarta ahal u ah wa bayna wliyaai illaahi wa acdaai illaahi iyo awliyada ilaahay iyo acdaadiisa faman shahida lahu muxamadu sala allahu calayhi wasalama biannahu min awliyaai illaahi fahuwa min wliyaai raxmaan axadkii nebigu uu uga markhaati kaco weli ilaahay inuu yahay raxmaanka awliyadiisu ka mid yahay waman shahida lahu biannahu min acdaa'i illaahi fahuwa min acdaa'i illaahi axadkii uu nebigu uga markhaati kaco inuu cadow ilaahay yahana cadow ilaahay weeye wa wliyaau shayaani shaydaan owliyadiisnana weeye waqad bayana fii kitaabihi wa sunnati nabiyihi waqad bayana allahu fii kitaabihi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayhi wasalama ana lilaahi awliyaaa min annaas wa awliyaa ilaahi subxaanahu watacaala marka kitaabkiisa iyo rasuulka sunnadiisa wax badan baa waxaa lagu sheegay ilaahi subxaanahu watacaala inuu awliye leeyahay oo dadka ka mid ah shaydaankuna inuu awliye leeyahay marka marka nusuusul kitaab wa sunna way ku jirtaa wax badan ayaa aayaadka kusoo arooray ilaahay inuu awliye leeyahay shaydaankuna awliye leeyahay aadihii wuu soo sardinaya marka aayadihii ay kusoo aroortay ilaahay inuu awliye leeyahay shaydaankuna awliye uu leeyahay ayuu wax badan soo sardinhayaa sheikhu wafaraqa bayna أwliyaaءi الraxmaani wa أwliyaaءi الshayطaani faqaala tacaala alaa ina أwliyaaءa allaahi awliyada ilaahay laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuuna korkooda cabsiyo ma ahaa mana tiraanayoon hayaan aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquuna sifadooda marka waxa weeyaan inay yihiin kuwa ilaahay ka cabsada ee kuwa rumeeya ilaahay oo ah kuwa cabsada ilaahay ka cabsada marka wilaayadii waxaa ka ratibantay inay yihiin dad maaragtay ilaahay rumeeyey oo nebigiisa rumeeyey oo ah misena kuwa ilaahay ka cabsada oo macaas macaasidiisa aada uga digtoon lahum albushraa fi lxayaati addunyaa wa fi alaakhira waxay leeyihiin bishaaro adduunyada iyo aakhiro nolosha adduunyadana bishaaray ku leeyihiin aakhiradana bishaaray ku leeyihiin adduunyada bishaaradooda marka markii marka ruuxa laga qaadahayo oo ilaahay maaragtay ay la kulmahayaan waa loo bishaaraynhayaaho inay meel fiican la geynhayo ayaa loogu bishaaraynhayaa waa adduunyada bishaaradeeda wa fil aakhiratina waa loo bishaaraynhayaaho jannadii baa la geynhayaaho jannadii baa loogu bishaaraynhayaaho meeshan baa tegaysin baa laleeyahay laa tabdiila likalimaati illaahi ilaahay kelimaadkiisana lama bedeli karo oo qadarka ah amase waxa uu maaragtay u qariray lama bedeli karo daalika huwa alfawsu alcadiim arrintaas waxa weeyaan liibaan aada u weyn qaadi abu muxamed cabdulxaq ibnu haalib ibnu cadiya alandalusi wuxuu leeyahay kitaabkiisa la yidhaahdo almuxararu lwajiiz fii tafsiiri kitaabi alcasiiz tafsiir aada u qiimo badan weeye wuxuu yidhaahday أwliyaء llahi hum lmuminuuna aladiina waaluuhu biلطaacati wاlcibaada awliyada ilaahay waxa weye dadka mu'miniinta ah oo daacadaysa iyo cibaadadiisa ugu dhowaaday wa haadihi alaayatu yucطi daahiruha ana man aamana waاtaqaa fahuwa daakhilun fii wliyaaءi illaahi wuxuu leeyahay aayaddan marka waxay tusinaysaa qofkii maaragtay ilaahay xumeeya oo ka cabsada in owliyada ilaahay uu galahay oo uu ka mid yahay wa haadaa huwa aladii taqtadiihi ashariicatu fi lwaliyi arrintaasuna waxa weye arrinta sharcigu uu keenay waxa weli la yidhaahdo wa inamaa nabbahnaa haada tanbiih yacni wuxuu leeyahay arrintaa waxaa nugu kallifay inaan tanbiihino oo owliyada aan sheegno sifada ay leedahay owliyada ilaahay xadaran min bacdi asuufiyati wa bacdi almulxidiina fi lwaliyi bacdu suufiya amase bacdu almalaaxida ayaa mafhuum kale u haysta weliga marka sidaas daraaddeeda sifada weligu uu leeyahay weliga ilaahay inaan sheegno saasaan u kaliftuu leeyahay maxaa yeele mafaahiim badan baa jirta oo bacdu suufiya ay ka qabaan awliyada oo noo imaan doonaan iyo bacdu almulxidiina waqaala tacaala ina waliyiya allahu aladii nazla alkitaaba weligaygu waxa weeyaan ka soo dejiyey kitaabka wahuwa yatawalla asaalixiina dadka saalixiintaana wuu u dhow yahay wuu jecel yahay meeshaas marka waxaa ku jirta weliyii ilaahay subxaanahu watacaalaa weliyii yacni in lagu tilmaamahayo mid dhow oo addoomihiisa u dhow weli ilaahay marka addoommahana waa lagu sifeeyaa marka ilaahayna waa lagu sifeeyaa maxaa yeelay ilaahay addoomihiisa wuu u dhow yahay ayaguna way u dhow yihiin marka wilaayada min aljaanibeyn weeyaan marka maadaama ay qurbi tahay iyo maxaba marka min aljaanibeyn weeye ilaahayna weliyu wliyaa'ihi weeye ayaguna weliyullaahi mise awliyaaullaahi weeye addoomihiisa wanaagsan ina weliyii kan ii dhow oo ii gargaarahaya waxa weeyaan allaahu aladii nazala alkitaaba kitaabka soo dejiyey wahuwa yatawalla asaalixiina saalixiintana waxa weeyaan mid u dhow wa qaala tacaala allaahu waliyu aladiina aamanuu soo ma arkaysid ilaahay baa weli lagu sifaynhayo liya allaahu waliyu aladiina aamanuu allahu subxana wa tacala waxa weeyaan kuwa mu'miniinta ah weligooda kan u dhoweeyaan yukhrijuhum min aldulumaati ila annuur wuxuu ka soo bixinhayaa dulumaadkii mugdiyaalkii oo ila nuuri buu usoo bixinhayaa waaladiina kafaruu oo awal hore haddee dulumaad bay ku jireen ninka haddii uu kufri ku sugan yahay amase macaasi ku sugan yahay dulumaad buu ku jiraa dulumaadkii marka waxaa looga soo bixiyey nuur baa loo soo bixiyey oo maarata nuur bay hadda ku sugan yihiin waaladiina kafaruu kuwa kufriyeen yukhrijuunahum waaladiina kafaruu wliyaa'uhum adaaguutu waxaa iyaga owliye u ah dawaaqiita shayaadiinta awliya u ah marka yukhrijuunahum min annuuri ila dulumaati waxay ka soo bixinayaan nuurkii bay kasoo soo oo dulumaad bay usoo bixinayaan marka awalba iyagoo gaalo ah oo dalaal ku jira maadaama ay u suuro gelayso in ay galaan hanuunkii oo dulumaadkii ay kasoo baxaan haddii marka arrintaas u suuragal ah haddii ay samay waayaanoo ay hanuunkii usoo bixi waayaan waxay ka dhigan yihiin ayagoo hanuunkii inta laga saaray dulmaada loo saaray ka dhigan yihiin ah, maxaa yeele qofka wixii u suuragal ah haddii maaragtay uu samay waayo waa asagoo ka tego kale wixii eh, waaladiina kafaruu awliyaauhum adaaquutu yukhrijuunahum min annuuri ila adulumaati waxay ka soo saarahayaan nuurkii bay kasoo saarahayaan dulmaad bay u soo saarahayaan ulaaika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa dadka yuhuudda iyo nasaarada ha ka dhiganina kuwa idiin dhow bacduhum awliyaau bacdin gobolkood ayaa gobolka u dhow ayagu marka ayagaa isleh oo yuhuuduna awliyaau lyahuud weeyaan nasaaraduna awliyaau nasaara weeye bacduhum min bacdin marka laakiin yuhuud iyo nasaarada wilaayo kama dhexayso oo isma ab yihiin ayaga marka ayaa awliya isu ahee adinku ha ka dhiganina dad aada u dhow dihiin waman yatawallahu minkum qofkii u dhowaada marka ayaga oo maaragtay ka dhigtaa weli ka dhigtaa fa innahu minhum fa innahu kaas waxa weeyaan isagu minhum ayagu ka mid yahay ina allaha laa yahdi lqowma aldaalimiin ilaahi subxaana wa tacaala qolada daalimiinta ah oo gaalada awliyada ka dhigatay ma hanuuninhayo marka ninkii weli ka dhigta oo u dhowaada gaalada oo yuhuudda iyo nasaarada iyo munaafiqiinta isagu iyaga ayuu ka mid yahay marka arrintaas waxa weeyaan haddii si qalbi ah uu u raacsan yahay oo qalbiga uu uga dhow yahay oo uu jecel yahay diinkooda inuu kormarmo ayama iyagoo ay dadka ka guulaystaan ama iyagoo ay sharafta yeeshaan oo dhowaanshadiisu ay qalbiga ku tacalluqdo taas rido weeyaan marka diintii uu ka baha qofkii wuu ridoobay ah, marka arrintaas wilaayo qalbiga ku tacalluqda rido way keenaysaa haddii qofku qalbiga kala socdo oo qalbiga ka jecel yahay ama qalbiga uga dhow yahay haddii sida daahirka ah uu kala socdo laakiin qalbiga uu ka necab yahay ee xoogaa maaragtay maxaan ku idhaha jilaaca uu u muujiyo oo ayaga maaragtay calaaqo ay ka dhaxayso daahir ah ee calaaqa baatina aan ahayna taasoo waxay dhahaan culammadu waa xaaraam weeyaan ayadu ilaa inuu ka cabsanayo moogiye oo uu shartiisa uuna ka aamin ahayn marka marka nuucaasoo kaleeto hadduu ula tacaamulo oo xoogaa mayl uu jiro iyo liin iyo mulaatafo ay jirto oo maaragtay laakiin qalbiga uu ka nacab yahay qalbiga uusan uga dhoweyn taasu culimmadu waxay dhahaan xaaraam weeyaan laakiin kufri ma gaarsiinayso ilaa in uu ka cabsanayo oo hadduuna mulaayano amase mulaatafa uuna u muujinin uu shartiisa uuna ka aamin noqonayn moogiye markaas dee dembi kuma jiro oo ilaa an tattaquu minhum tuqaatan ilaahay waata uu leeyahay fatara aladiina waxaa arkaysaa kuwa fii quluubihim maradun quluubtooda cudurka uu ku jiro yusaaricuuna fiihim inay ayaga u degdegahayaan kuwaas owliyada shaydaanka oo yuhuudda iyo nasaarada ah yaquuluuna waxay leeyihiin nakhsha an tusiibanaa daa'ira waxaanu ka cabsanaynaa arrinna koobta oo khatar ah inay nagu dhacdo nimankan haddaan ka hor imaano oo nimankan aan nacno oo aan u muujino karaaha waxaan ka cabsanaynaa in arrinna koobto oo khatar ah oo na baabiisa ay nagu dhacdo fa casa allaahu marka saas bay xujo ka dhigan hayeen marka ee u dhowaanshada ay u dhow yihiin qoladaas waxay leeyihiin arrintaasaa nugu kalliftay facasa allaahu been baynu ku sheegayaan facasa allaahu an yaatiya bilfatxi waxaa suuragal ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu fatxi keeno fatxi la imaado oo muslimiinta uu u gargaaro oo maka loo furo oo keyrkeedna loo furo aw amrin min cindi amase arrin xaggiisa ka timid inuu ilaahay uu keeno ayaa dhici karta wa yusbixuu oo markaas ay noqdaan naadimiina calaa maa asaruu fii anfusihim waxay nafsadooda ay ku qarasanaayeen inay ka shallaayaan oo ah gaalada maaragtay ee jacaylkeeda iyo udhowaanshadooda wayaquulu aladiina aamanuu waxay leeyihiin kuwa mu'miniinta ahu ayagoo yuhuudda la hadlaaya ahaa-ulaa'i aladiina aqsamuu billaahi jahda aymaanihim kuwaasuma waxa weeye kuwa ilaahay ku dhaartay jahda aymaanihim dhaartooda midda ugu adag kuwa ku dhaartay innahum ayagu lamacakum inay adinka idinla jiraan ma kuwiiba kuwaasu ma kuwiibaa ku dhaartay dhaartooda midda ugu adag inay yihiin kuwa adinka idinla jira mu'miniintiibaa markii masalan nimankii waxay u malaynhayeen munaafiqiintu inay nimankan yuhuuddu ay guul gaarahayaan oo dowlad ay yeelanhayaan oo qiimo ay yeelanhayaan oo saydarada iyo qalabadu ayaga ay u sugnaanayso arrintii markii ay suurageli weysay oo da-weysay oo aamaashoodii ay xumaatay ay baaba'day ayaa mu'miniintu waxay ku leeyihiin yuhuudda ay wala hadlahayaan kuwaasu ma kuwii ku dhaaran inay adinka idinla joogaan maxay guulaho idinka gaareen marka la joogii iyo gargaarkii ay idiin ballan qaadahayeen wax faa'iidaa kale aysan gaarin mu'miniintiibaa marka nimankii munaafiqiinta ku istahsoodinaysa marka maxay idinka gaareen yuhuud haddaad tihiin maxaa gacantiina ku jira kulligiin aayaadka marka waxay kullii kusoo arooreen amase kusoo degeen munaafiqiintii madiina joogay mowqifka ay ka lahayeen qabaa'ilkii saddexda ahay oo bani qurayda amase bani qonqa eh, amase bani nadiir saddexdii qabiiloo yuhuud aheedoo madiino joogtay ayay qalbiga ka jeclaayeen nimanka munaafiqiinta inay guulaystaan oo mu'miniinta iyo nebiga ay ka sara maraan marka arrintii markii ay suurogeli weysay waxba ka da-weysa oo ay sarab kusoo baxday ayay muslimiinta amase mu'miniinta waxay leeyihiin kuwaas yahuud ayagoo la hadlaaya kuwaas munaafiqiinta ah ma kuwiibaa ku dhaaranhayay inay idinka idinla joogaan idin gargaarhayaan oo wax allaale waxaatiin ay idinla ahaan hayaan maxay gaareen marka xabidat acmaaluhum acmaashoodii iyo dadaalkoodii iyo hawshii ay wadeen oo dhan waa burburtay marka fa asbaxuu khaasiriina waxay noqdeen kuwo khasaaray marka ninkii maaragtay dad acdaa ilaahay ah ka weli dhigtaa natiijadiisu un kuwaas natiijadooda kaley noqonaysaa marka yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinihi qofkii diinkiisa ka ridooba oo diinkiisa ka baxa fasawfa yaati llaahu biqowmin yuxibuhum wa yuxibuunahu ilaahay wuxuu keenahayaa oo la imaanhayaa kuwa isaga jecel eh, kuwa uu jecel yahay wa yuxibuunahu iyo kuwa isaga jecel adillatan cala almu'miniina dadka mu'miniintaana u jilicsan acizatin cala alkaafiriina dadka gaaladaana ku adag marka dadka muslimiinta ah sifadooda waxa weeye inuu yahay daliilun cala almu'min casiizun cala alkaafiri sifadaas dadka muslimiinta waa inay ka muuqataa oo markii uu la tacaamulhayo nin muslimaho walaalkiisa waa inuu daliil u noqdaaho u jilacsan yahay oo uu u dhimrinhayo oo uu u naxariisanhayo markuu gaal la tacaamulahayona waa inuu shadiidi ku yahay marka ha marka arrintaas waa arrin laga maarmaana dadka muslimiinta inay ku sifaysan yihiin acizatin acizatin cala alkaafiriina adilatin cala almu'miniina hadda sida muuqata marka arrintii waa isbedeshay ninka mu'minka qiimo male tacaamulkiisu dhimrin ma laha amase isu dullayn ma laha laakiin gaalada la isu dullaya waad aragteen marka sifadaas meesha way ka maqan tahay yacni muslimiinta sifadaas lagu tilmaamay oo ah aciza cala almuminiin cala alkaafiriin aidilla cala almu'miniin aad bay ay u maqan tahay yujaahiduuna fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa ayay ku jihaadahayaan walaa yakhaafuuna lawmata laa'imin mid haaraama haaraantiisana ka cabsan maayaan daalika fadlullaahi yutiihi man yashaa ilaahay fadligiisa weeye kaas qofku doonuuna siin hayaa wallahu waasicun caliim ilaahay waxa weeye mid waasicah oo maarata cilmi badan inamaa waliyukum weligiina kan idiin dhow marka waxa weye wa warasuuluhu waladiina aamanuu weligiina waxa weye marka ilaahay iyo rasuulkiisa iyo dadka mu'miniinta ah aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna zakaata oo ah kuwa salaada hagaajiya oo sakadana bixiya wahum raakicuuna ayagoo rukuucsan marka ayagoo rukuucsan sakada bixiya waxa weye macnaheedu ayagoo musalliinahay sakada bixiyaan wahum raakicuuna waxa weye cibaara can ilmusalliin ayagoo musalliin ayay sakada bixiyaan marka marka meesha waxaa ka muuqata marka dadka maarata sakada iyo salaadaba ku dadaalaa ayaa weligeyn idin ah waman yatawalla allaha warasuulahu waladiina aamanuu ilaahay subxaana watacaala qofkii u dhowaada iyo rasuulkiisa iyo dadka mu'miniinta ah fa ina xisba allahi hum algaalibuun wa qaala tacaala marka aayaadkaasoo dhan soo ma aragtid awliye ayaa ku jirta oo maaragtay marna ilaahay addoommihiisa wanaagsan lagu tilmaamahayo awliye inay yihiin marna ilaahay weli lagu tilmaamahayo yuhuuddii iyo nasaaradiiba mar awliye lagu tilmaamahayo oo awliye u yihiin dadka munaafiqiinta ah waqaala tacaala hunaalika alwalaayatu meeshaas waxaa jira alwalaayatu lilaahi ilaahay u dhowaansho iyo gargaar ilaahay baa taalla huwa khayrun hawaaban asaga ayaa xagga hawaabka wanaagsan khayr badan wa khayrun cuqban xagga ciribtan isaga wanaagsan wadakara wliyaaa ashaytaani aayaadkan marka wuxuu ku sheegahayaa shaydaanka awliyadiisa faqaala fa idaa qara'ta alqur'aana haddii qur-aanka aada akhriso oo qur-aanka aad akhrinayso marka qur-aanka akhriso kadib maaha inaad leedahay intaad qur-aankii dhammayda acuudu billahi min ashaytaan rajiim maya marka qur-aanka rabto in akhrido weeye marka faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi ilaahay ka magangal min ashaytaani arajiim shaydaanka la fogeeyey innahu laysa lahu sultaanun cala aladiina aamanuu dadka muslimiinta oo mu'miniinta ah xujo amase awood kuma le ama suldo kuma laha nin uu suldo ku leeyahay haddaa aragto waa nin iimaankiisu uu maqan yahay ama uu daciif yahay Eh, inahu laysa lahu sulطaanu cala aladiina aamanuu wacalaa rabbihim yatawakaluuna dadka ilaahay tala saarta inamaa sulaanuhu awooddiisa iyo suldadiisu waxa weeyaan cala aladiina yatawalowna kuwii asaga u dhow un waladiina hum bihi mushrikuuna iyo kuwa mushrikiinta asaga sababtiisa mushrikiin ku noqday wa qaala tacaala aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah dadka ilaahay rumeeyey ilaahay waddadiisa ayay maaragtay ay ku dagaalamahayaan waaladiina kafaruu kuwa gaaloobana yuqaatiluuna fii sabiili daaquut faqaatiluu wliyaaa ashaytaan shaydaanka awliyadiisa la dagaalama ina kayda ashaydaani kaana daciifan makriga shaydaanka amase dabaraaddiisa qarsoonu waxay ahayd mid maaragta daciif oon awood lahayn wa qaala tacaala waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama markii aan ku nidhaahday malaa'igta u sujuudaa nebi aadam bal ogaaw oo xusiiso fasajaduu ilaa ibliisa haway sujuudan ilaa ibliis moogiya kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbihi amarka ilaahay buu ka soo baxay oo uu diiday inuu fuliyo afatattakhiduunahu wa duriyatahu asaga miyaa ka dhiganaysiin iyo ilmihiisa awliyaaa min duunii aniga aniga ka sokay ma asagaa ka dhiganaysiin marka dad idiin dhow amase aad u dhowdihiin Ah, dad idiin dhow ummada idiin dhow miyaad ka dhiganaysiin asaga iyo awliya duriyadiisa ah, wahum lakum caduwun wahum iyagu waxa weeyaan caduwun lakum cadow bay idin yihiin see marka uga dhiganaysiin wax idiin cadow ah wax idiin dhow seed uga dhiganaysiin bi-sa lildaalimiina waxaa liita dadka daalimiinta waxaa u liitaa badalan bedel oo ay bedel u qaateen shaydaanka wilaayadiisii ay badel uga qaateen e, e, ilaahay wilaayadiisa ay badel uga qaateen shaydaanka iyo duriyadiisa wilaayadooda waqaala tacaala waman yatakid shaydaana waliya min duuni illaahi ninkii shaydaanka ka dhigtaa mid uu maaragtay u dhow ilaahay ka sokay faqad khasira khusraana mubiinan khasaaro aada u muuqata ayuu khasaaray waqaala qaala tacaala aladiina qaala lahum nnaasu kuwaas waxa weeyaan e, dad sifaadkooda lasoo sheegahayey aladiina qaala lahum annaasu kuwaas waxa weeyaan dadka kuwa uu ku yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum dadka waxa weeyaan dad idiin kulmay aayaddan waxay ka sheekaynaysaa qaswatu maaragtay uxud markii xoogaha muslimiinta dhib ku soo gaaray ee nebigu markaas uu amray gaaladii baxday oo xagga maka usoo carartay in lasoo raacdeeyo oo meel marka nebig saxaabadii dagaalkii uxud gashay kaliya ayuuna dagaalkaas dambe ku tacalluqayey markii meel la yidhaahdo xamraaul asad oo u dhow madiina siddeed kiilo u jirta camal markii ay soo gaareen oo meeshaas ay joogaan ayaa waxaa u yimid wafdun min cabdilqays oo quraysh soo maray oo maaragtay abuu sufyaan uu risaalo usoo dhiibay markaasu wuxuu ku yidhaahday abuu sufyaan u tag maxamed iyo saxaabadiisa waxaa ku dhahdaa haddaan soo laabanaynaa cagtaanan marinaynaa arrintaas u sheeg waanan u kulansannahay waana ku soo rogaali doonaa cagtaanan mari doonaa ha marka fartiintaas cabdulqays wafdi ka mid ah ayaa nebiga iyo saxaabadiisa soo gaarsiiyey marka dadka aladiina qaala lahum unnaas waxa weeye wafdigaas marka cabdilqays weeyaan ina annaasa qad jamacuu lakumna dadkaas kulmay oo adinka sababtiina u kulmana waa quraysh iyo raggii xulafada la ahay fakhshawhum ka cabsada fazaadahum iimaanan arrintaas iimaan iyo allah baa nagu aada isaga ayaa mid maaragtay wakiil ahoo eh, talo loo dheegto u wanaagsan marka nabigii saxaabadiis wax dhibaalama aysan kulminin ayagiina war iyo booto bay ahayd ma aysan soo laabana way sii carareen muslimiinta iyo nebiguna way soo laabteen fanqalabuu way soo laabteen binicmatin min allaahi iyo wa fadlin ayagoo nicmo ilaahay iyo fadli ilaahay ku sugan lam yamsashum suu wax dhibaato ahuna ayna taabanin watabacuu ridwaan allah ilaahay wixii uu raadi ka noqonayana raacay wallaahu duu fadlin cadiim inamaa dalikum ashaydaanu kaas waxa weeyaan marka qoladaas fartiinta keentay ayaa shayaadiin lagu tilmaamayaa marka yukhawifu inamaa dalikum ashayaanu yukhawifu wliyaa'ah awliyadiisa ayuu idinku cabsiinaya adinka adinkaa laydin cabsiinaya laydinku cabsiinayaa awliyaau shayaan falaa takhaafuuhum ha mafcuulkii koobaada ka xadfan marka inamaa daalikum ashayطaanu yukhawifukum wliyaa'ah adinka ayuu idin cabsiinayaa oo yuu idin ku cabsiinayaa awliyadiisa falaa takhaafuun ha ka cabsanina marka awliyadaas shaydaanka ha ka cabsanina wakhaafuuni maaratay aniga iga cabsada in kuntum muminiin marka meesha aayaadkaasoo dhan waad ujeedaa awliyaa oo shaydaan loo nisbaynhayo ayaa ku jira marka marka waa arrin sugan marka oo qariran shaydaanku inuu awliya min annaas inuu leeyahay wa qaala tacaala innaa jacalna shayaadiina awliyaaa shayaadiinta waxaan ka dhiganay awliya baan ka dhiganay oo liladiina laa yu'minuuna kuwa aan iimaanka lahayn baan awliya uga dhignay waidaa facaluu faaxishatan haddii wax xun ay sameeyaan kuwaas marka qaaluu waxay dhahayaan wajadnaa calayha aaba'ana waa taqliid acmaa waxa la yidhaahdo aabayaalkeennii baan sidaas ku soo gaarnay ilaa qowlihi tacaala inahum ittakhaduu shayaadiina wliyaaa waxay ka dhigteen ayagu shayaadiinta awliyaa min duuni illahi wayaxsabuuna anahum muhtaduuna waqaala qaala tacaala ina ashayaadiina layuuxuuna ilaa wliyaa'ihim shayaadiintu waxay si qarsoodi a ah wax ugu sheegahayaan awliyadooda liyujaadiluukum inay idinla doodaan wa qaala khaliil calayhi salaam yaa abati inii akhaafu aabba waxaan kaaga cabsanhayaa an yamasaka cadaabun min araxmaani xag rabbi in cadaab kaa taabto watakuuna lishaydaani weliyan oo shaydaan markaas weli aa u noqoto wilaayada ilaahay aa ka baxdo marka shaydaan in weli noo noqon hayo baa ka cad ayadaa marka wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii cadowgayga ha ka dhiganina iyo wacaduwakum adinka cadowgiina awliyaaa kuwa aa u dhowdihiin kuwa idiin dhow ama idinku aa u dhowdihiin tulquuna ilayhim bilmawadda oo aada u tuuraysiin jacayl aada isjeclaanaysiin marka ilىa qowlihi inaka anta alcasiizu اlxakiim faslun waidaa curifa ana annaasa fiihim wliyaau raxmaan aayaadkaas marka wuxuu uga soo baxay sheikhu aayaadkii ay ku jirtay awliyaau raxmaan iyo aayaadkii ay ku jirtay awliyaau shaytaan waidaa curifa haddii la ogaado ana annaasa fiihim awliyaau araxmaan wa wliyaau shaytaan fayajibu an yufaraqa bayna haaulaa'i wa haaulaa'i waxaa waajiba markaas in la kala saaro kuwaas iyo kuwaas kamaa faraqa allaahu warasuuluhu baynahumaa sida ilaahay iyo rasuulkiisu ay u kala saareen fa faawliyaau llaahi hum lmu'minuuna almuttaquun awliyada ilaahay waxa weeyaan dadka mu'miniinta oo mutaqiinta ah waxaana noo imaan doonta marka awliyanimadu inay darajaad tahay oo maraatib laa yaclamu qadraha ila allah maaragtay oo ay ugu sarraydo marka wilaayada ambiyada iyo rususha ay ugu sarraydo oo say hoos usoo degayso dadka muminiinta kan uga iimaanka yar ay soo gaarayso marka intaas marka maraatibul wilaaya ayaa ayaa ka dhaxaysa fa wliyaa llahi hum lmuminuuna muttaquuna kama qaala tacala ala ina awliyaa llahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu kaanuu yattaquun wafi lxadiidi asaxiixi aladi rawaahu lbukhaariyu wagayruhu can abi hureyra waxaa ku jiray radia allaahu canhu can inabiyi sal l slam annahu qaala yaquulu llahu tacaala man caadaa lii weliyan ninkii la collaytama weli aniga daraaddeydana ula collaytama wuxuu ula collaytamahayo waa ninkaas inuu diinka ku toosan yahay oo ilaahay waddadiis u hayo sababteeda iyo ajligeeda ula collaytamaa faqad baarazanii bilmuxaaraba anuu iila soo baxay dagaal nin ilaahay marka dagaal ula soo baxana masiirkiisa waa la garanhayaa marka aw faqad aadantuhu bilxarbi amase waxaan ogeysiiyey xarbi marka wax diin ku tacalluqa qofkii ku taagan oo qof kaleeta uu kula ulaytamo waa arrin khatara weeyaan marka waa arrin khatar ah oo keenaysa ilaahay inuu la colaytamo maalan hadda dadaa dadka waxay ku caayaan gar waxay dhahaan gardheere iyo garkiisa foolxun iyo garkii markaa shay sharci ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa xaggiisa nooga yimid maadaama uu yahay waa arrin marka ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa ka mida marka ninkii ku xumeeya amase ku caaya amase ku dhibsada diin ilaahay xadiiskan buu soo gelahayaa marka marka waa arrin khatara weeyaan marka haddii qofka lagu caybaanhayo amar ilaahay uu fuliyey oo maaragtay amar rasuulka uu fuliyey haddii qofka lagu caabeeyo oo ceeb looga dhigo oo lagu xumeeyo xadiiskan bay soo hoosgelaysaa markaas faqad baarazani bilmuxaarabati weeyaan oo faqad aadantuhu bilxarbi amase xarbi baan ogeysiiyey wamaa taqaraba ilaya cabdii bimili adaa'i ma ftaradtu calayhi addoonkaygu iguma soo dhowaanin bimili adaa'i ma ftaradtu calayhi waxa anigu aan ku farad yeelay samayntiisa wax la mid ah maxaa yeele ilaahay waxa loogu dhowaado samayntooda waxa ugu wanaagsan faradkaa ugu wanaagsan oo ugu qiimo badan walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili addoonkaygu marka kama dhammaan hayo inuu maaragtay iisoo dhowaanayo aniga sunnooyin iigu soo dhawaanayo xataa uxibahu fa idaa axbabtuhu markii aan jeclaado kuntu waxaan ahaan hayaa samcahu aladii yasmacu bihi maqalkii wax ku maqlayaan noqon hayaa marka macnaheedu waxa weeyaan waan xifdin hayaa marka oo maqalkiisaan xifdin hayaaho laa yasmacu bihi ilaa khayran wa basarahu aladii yubsiru bihi araggii uu wax ku arkahayay ayaan noqon hayaahoo maarata araggiisana waan xifdin hayaa oo maaragtay laa yubsiru ilaa khayran wayadahu allatii yabtishu biha waxaa noqonhaya gacantii uu wax ku qabanhayey wax aanaan raabi ka ahayn gacanta ku qaban maayo wa rijlahu allatii yamshii biha lugta uu ku soconayay baan noqon haya anigu waan u hagaajinaya marka saamihiisa oo waxaan khayr ahayn saamihiisa u qaadin maayo wa fii riwaayatin fa bi yasmac aniga sababteyda iyo eh, kaalmeyga ayuu wax ku maqlaa wa bii yubsiru aniga kaalmeyga ayuu wax ku arkaa wabi yabdush aniga kaalmahayga ayuu wax ku qabtaa wabi yamshi aniga kaalmahaybuu ku socdaa waa isku macno labada riwaayo marka walain sa'alanii hadduu aniga wax isu-aalo la uctiyanahu waan siinhayaa wain istacaadanii haddii anuu wax iga magan galona la uicadanahu waa magan gelinhayaa wamaa taradatu can shayin waxna kama laaban buu leeyahay ana faaciluhu anigu aan samaynhayo taradudii laabashadayda can qabdi nafsi cabdi almu'min addoonkayga mu'minka nafsadiisa qabashadeeda amase bixitaankeeda wax la mid ahoo kaleeto kama taradudinin wax anigu aan samaynhayo yakrahu almowta wa akrahu musaa'atahu walaa budda lahu taradudka macnihiisu marka lafdigaas dhanbaa sharxaya marka taradudka ilaahay waxa weeye inuu addoonkii uu dhibsanhayo mowtkii ilaahayna uu dhibsanhayo in uu xumeeyo oo addoonkiisa uu xumeeyo wa maca daalika mawdkiina waa shay qadar ahoo laga maarmaan ay tahay marka macnahaas ah ilaahay inuu dhibsanhayo addoonkiisa inuu xumeeyo oo wax dhibhayo uu sameeyo addoonkiina mowdkii uu dhibsanhayo laakiin laga maarmaan tahay in addoonkii maarata ruuxiisa la qaado oo adduunka aan qofna lagu baaqi yeelaynin macnahaas weeyaan taradudka xadiiska fahada asaxu xadiidu yurwa fi lwliyaai wabayana nabiyu sal allahu alayh wasalam ana man caadaa waliya lilaahi faqad baaraza allah bilmuxaaraba nebigu wuxuu caddeeyey markaas ninkii la collaytama weli ilaahay in uu ilaahay ula soo baxay dagaal wa fii xadiidin aakhar xadiid kale waxaa ku sugan xadiiskan marka saad ogtiin bukhaari baa weli wa fii xadiidin aakhar xadiis kale waxaa ku sugan innii la as'alu liwliyaa-i awliyadeyda anigu waan u soo dhicinhayaa amase waa u soo aarahayaa kamaa yas'alu alleythu alxaribu sida uu libaaxa maxaan ku idhaahdaa libaaxa xanaaqsan sida uu u soo aar dhacsado aan addoommahayga haddii la dulmay aniguna u aarahayaa weyaan xadiiskaa fiihi fii sanadi dacfun buu leeyahay ninka takhriijiy ay aakuduu harahum saarigooda ayaan soo qaadahayaa miman caadaahum dadkii la coleytamay kamaa yaakudu laythu lxaribu harahu sida uu maaratay libaax usoo qaado harigiisa aarashadiisa usoo qaato yani wa hada liana wliyaaa allahi awliyada ilaahay waxa weeyaan hum aladiina aamanuu bihi wawaaluuhu ilaahay kuwa rumeeyey oo ilaahay ugu dhowaaday daacadiisa fa axabuu maa yuxibu marka sifaad buu tirinhayaa marka awliyada ilaahay ay leeyihiin axabuu maa yuxibu wax uu jecel yahay ayay jecel yihiin halkaas waa ka waafaqeen wa abqaduu maa yubqidu waxa uu nacab yahana way nacab yihiin wa raduu bimaa yardaa wuxuu raadi ku yahana raadi bay ku yihiin wa sakhatuu bimaa yaskhatuu wax uu ka xanaaqsan yahay amase ka caraysan yahana ayaguna maarata way ka caraysan yihiin wa amaruu bimaa ya'muru waxa uu ilaahay amrahayona way amrahayaan wa nahaw camaa yanhaa waxa ay ilaahay uu nahiyey uu reebana way reebahayaan wa actow liman yuxibu qofka marka uu jecel yahay ilaahay waxbay siinahayaan an yucdaa in wax la siiyo wa manacuu man yuxibu an yumnaca aw an yamnaca waxay wax u diidahayaan qofkii ilaahay uu jecel yahay inaan wax la siin kama fi tirmidiyi wagayrihi can inabiyi sala allahu alay wasalam annahu qaala awthaqu cura aliimaani iimaanka xarkihiisa waxaa ugu xoog badan xariga meesha laga qabsado qoolintaa weeyaan curwadu marka qoolintaa iimaankii oo qoolin leh macnaha si u kala xoog badan yahay iimaanka amase u kala qiimo badan yahay weeyaan iimaanka marka xarkihiisaas amase qoololyalkiisa la qabsado waxaa ugu adag alxubu fi fillaahi waalbuqdu fillaahi ilaahay daraaddiisa wax loo jeclaado amase ilaahay daraaddiisa wax loo nacbo oo wuxuu ilaahay uu jecel yahayna la jeclaado wuxuu ilaahay nacab yahana la nacbaado qofku ilaahay jecel yahay la jeclaado qofku ilaahay nacab yaha la nacbaado wa fii xadiidin aakhara rawahu abu daawuud qaala man axaba lilaahi ilaahay daraaddiisa qofkii wax u jeclaada wa abqaada lilaahi ilaahay daraaddiisa wax u nacbaada wa acdaa lilaahi ilaahay daraaddiisa wax u bixiya wamaa naca lilaahi ilaahay daraaddiisana wax u reeba faqad istakmala aliimaana iimaankii uu dhammaystirta marka waalwilaayatu did alcadaawati way iska soo horjeedaan marka wilaayada waxay ka soo horjeedaa cadaawa way iska soo horjeedaan marka wa aslu lwalaayati almaxabatu waalqurbu marka maxabada haddii aan soo niraahday qurbi baa asal u ah macnaha qurbigaas marka waxaa la socdaa maxabaa la socotaa marka wilaaye haddaa maqasho waxaa weeyaan xaasilkeedu almaxabatu waalqurb weeyaan marka wa aslu alcadaawati cagsigeedu marka muxuu noqon albugdu waalbucdu waqad qiila ina alwaliya sumiya waliyan macno kaleeto marka ayuu sheegahayaa oo uunan maaragtay aan waadix ahayn oo ah sumiya alwaliyu waliyan min muwaalaatihi liaacaati ay mutaabacatihi laha raacraacitaankiisa oo aacaadka ilaahay uu raaraacayo ayaa loogu magacaaba buu leeyahay weli walawalu asaxu walwaliyu alqariibu yuqaalu haadaa yali haada ay yaqrubu minhu waa u dhow yah wa minhu qowluhu sal l slam alxiqu lfaraa'ida biahliha haleeshiya faraa'idta ahalkoodii dadka ahlu faradka ah oo nasiib muqadarana leh nasiibkooda siiya wixii soo hara marka famaa baqiya wixii soo hara faliwlaa rajulin wuxuu iska leh aqrabu rajulin dakarin awlaa marka macnaheed waxa wey aqrab aqrabu rajulin waa casabadii weeyaan marka dadka nimanka oo ugu dhow dadka meydka ugu dhow ayaa iskale ay aqrabu rajulin ila almeyiti waakadahu bilafdi dakar liyubayina annahu xukmun yakhtasu biاdukuur casabanimadana marka dukuurta bay ku khaas tahay laa yashtarik fiihi dukuur wanisaau kama qaala sala allahu alayh wasalam fi zakaati fabnu labuunin dakar faida kaana weliyullaahi huwa almuwaafiq hadduu yahay weliga ilaahay mid muwaafiq ah mid waafaqsan almutaabici lahu ee raacsan fii ma yuxibuhu wayardaahu wayubqiduhu wayaskhaduhu waya'muru bihi wayanhaa canhu kaana almucaadii liwaliyihi mucaadiyan lilaahi kii markaa la collaytamaa ninka sifadiisu sidaas ay tahay wuxuu noqonhayaa nin la colaytamay ilaahay wa qaala tacaalaa kama qaala tacala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda faman caadaa wliyaaa allahi faqad caadaahu ninkii la collaytama awliyada ilaahay ilaahay buu la colaytamay waman caadaahu ninkii la collaytama ilaahay faqad xaarabahu wala dagaalamay walihaada qaala man caadaa lii waliyan faqad baarazanii bilmuxaaraba wa afdalu wliyaai illaahi alambiyaau awliyada markaa ugu sareeya ambiyada ambiyadu marka waxay ka mid yihiin amase ay ugu sareeyaan awliyada ilaahay ambiyadu marka awliyaaullaahi wey iyagu marka wilaayadu macnaheedu waa un wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhow oo dhan ayaa awliye ilaahay ah ee ma aha koox gaara oo maaragtay calan gaara le amase magac gaara le amase dhaqan gaara le ma aha wuxuu waa sifo weeyaan wilaayadu ee koox ma aha wa afdalu lambiyaai almursaluuna ambiyada waxaa u fadli badan mursaliinta almursaluuna minhum ambiyada oo rususha ah wa afdalu lmursaliina ululcasmi nuuxun wa waibraahiim wa muusa wa ciisa wa muxamedin salawaat ullaahi calayhim ajmaciina shantaas baa mursaliintiina ugu fadli badan ululcasmiga la yidhaahdo labadaas aayadood bay ku jiraan marka oo suuratu laxsaab ka mid ah iyo suuratu shuuraa sharaca lakum wuxuu idiin jideeyey min addiini diinka wuxuu idinkaga jideeyey maa wasaa bihi nuuxan wuxuu nabiyullaahi nuux uu u dardaarmay wuu idiin jideeyey haddaa ummaddan tihiin adinku iyo waladii awxaynaa ilayka iyo wixii adiga aan kuusoo waxyoonina waa laydiin jideeyey marka diinkeenna waxaa ku yaalla wax annaka loo jideeyey iyo wixii nabiyullaahi nuux iyo khulaasatuladyaani saabiq oo dhan ayaa diinkeenna ku jira marka iyo wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wixii aan u dardaarnay nabiyullaahi ibraahiim wa muusaa wa ciisa an aqiimu ddiina diinka toosiya oo hagaajiya ayaan idiin dardaarannay walaa tatafaraquu fiihi diinkaana ha ku kala teginina la dooni maayo marka tafaruq oo dadka muslimiinta ah mu'miniinta ah hal wadda waa inay ku socdaan wax keena tafaruq marka lama rabo wax keena tafaruq kulli diinka un ka mid ma aha waid akhadnaa min annabiyiina xusiiso markii aan nebiyaalka ka qaadnay miithaaqahum miihaaqahum ballankoodii markii nabiyaalka la dirahayo ballan baa laga qaadahaya inuu diinka gaarsiinahayo ummadihiisa oo si fiican diinka uu ummadda ugu yeerahayo oo maaragtay xaqa iyo baatilka uu kala saarahayo waid akhadnaa min annabiyiina xusuuso markii aan nebiyaalka ka qaadnay miithaaqahum ballamadoodii iyo wa minka adiga iyo wa min nuuxin nebi nuux iyo wa ibraahiima nabiyullaahi ibraahiim wa muusa wa ciisa bni maryama wa akhadnaa minhu miithaaqan caliidan oo aan ka qaadnay ballan adag aan ka qaadnay marka labadan aayadood waxaa ku jira marka afdalu alambiyaai waalmursaliina oo ahaa khamsada oo misaane lagu magacaabo ulul casmi labadaas suuradood bay ku kala jiraan marka muxamedun sal alla ly salama wa ibraahiim wa muusa wa ciisa wa nuux waafdal ulilcasmi muxamadu sala allahu calayhi wasalam ululcasmiga shantaana waxaa ugu hoseeyey fadli badan muxamadu sala allahu calayhi wasalama khaatamu nabiyiina wa imaamu lmuttaqiina nabiyaalka khaatimkooda ah kii lagu dhammaystiray wa imaamu lmuttaqiina dadka mutaqiintaana imaamkooda ah wa sayidu waladi aadama aadam ilmihiisa sayidkiisi wa imaamu alambiyaai ida ijtamacuu oo haddii maaragtay ambiyadu ay kulmaanna asaga ayaa imaam u ah sidii maaratay leylatlisraa uu ambiyada u dujiyo kale wa khadiibuhum idaa wafaduu haddii ay wafdi noqdaanna qofkii magacooda ku hadlaayay waa asaga saaxibu lmaqaami almaxmuudi aladii yaqbituhu bihi alawaluuna walaakhiruuna maqaamkii la ammaanay asaga iskale oo qofka eh, maaratay alawaluuna waalaakhiruuna yowma alqiyaama ay jeclaysanayaan maqaamkaasoo kale inay helaan wa saaxibu liwaai alxamdi ammaanitaanka calankiisana asaga iskale wasaaxibu alxawdi almawruud xawdka yowm alqiyaama dadku ay dhici doonaan asaga iskale wa shafiicu alkhalaaqi yowma alqiyaamati asaga u shafeecaya shafaacaadka maarata uu la khaas yahay aada bay u badan yihiin minha shafaacatu alcudmaa wa saaxibu alwasiilati waalfadiila bacahahu aladii bacahahu allaahu waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala kii uu la soo diray biafdali alkutubi wa sharaca lahu afdala sharaa'ici diinihi wajacala ummatahu ummadiisana wuxuu ka dhigay khayra ummatin ukhrijat linaas ummad ummad loo dira tii ugu khayr badneed wa jamaca lahu waliummatihi min alfadaa'ili maa walmaxaasini maa faraqahu fii man qablahum ummadiisa asaga iyo ummadiisana wuxuu u kulmiyey fadaail waxyaalo fadli iyo waxyaalo wanaag ah fii maa faraqahu fii man qablahum ummadii horeeto waxyaalihii maxaasinta ah oo uu u qeybiyey ayaa asaga loo jamciyey iyo ummadiisa wa hum aakhiru lumami khalqan ummadaha ayaga ayaa xagga abu urista ugu dambeeyey wa awalu lumami bacan ummadaha bacigana ayagaa ugu horeeya baciga waxa wey qubuur kasoo bixitaanka marka ummadiisa ayaa ugu horeynaysa markii ummadaha kale la fiiriyo ummaddii qubuurta kasoo baxaysoo dhan intaan ummadaha kale kasoo bixinin waxa weye ummadiisa weeyaan isagaa makhluuqoo dhan wax qabri ka soo baxa isaga uu horeeya nebigu ummaddiisa marka ummadaha kaleetona markii la fiiriyo ummaddiisa usoo horeyda fadli wey weeye ilaahay uuna siiyey kama qaala sala allahu calayhi wasalama naxnu alaakhiruuna asaabiquuna yowma alqiyaama waxaan nahay anaku kuwa dambe oo misana horeeya yowma alqiyaama bayda annahum uutu lkitaaba min qablina laakiin anaka annaga naga hor ayaa kitaabkii la siiyey wa uutiinahu min bacdihim ayaga kadib ayaa anakeenana la siiyey kitaabkii fahada yowmuhum aladii ikhtalafuu fiih kaanu waa maalinta isku khilaafeen yacni yowma aljumca fahadaana allaahu lahu ilaahay baana tusiyey annaka isaga faannaasu lanaa fiihi tabacun dadku marka tabac maynoo yihiin annakayna raacsan yihiinoo tabacun lanaa faannaasu lanaa fiihi tabacun hadan ilyahuud wabacda bacda hadin ilnasaara marka maalintaas bay ka dhumeen ayagu ay haleeli waayeen jumcada annakaa jumcadii yeelanay yuhuuddu marka maxay yeelatay sabdigii nasaaradiina axaddii annakaa marka horjoogay u ah ummadihii wa qaala sala allahu alay slam ana awalu man tanshaqu canhu alardu anigu waxaan ahay midka u horeeya dadka waxa u horeeya wax qabriga uu kasoka soo baxa wax intay dhulku dhambalmo ka soo baxa ana u horeeya marka wax dhul ka soo baxa wax uga horeeya nebiga lan markii maaragtay eh, dadka jirkiisa la abuuro oo maaragtay nafyaalka la geliyo intaa maaragtay nafkiga nafkhulbacthi markii la afuufo oo nafsad kastaaba jirkiioo diyaar ah oo beyna nafkhatayni lasoo diyaariyey ilan dadka jirkiisa wuu baaba-haya ciid buu isu bedelahayaa marka nafkhataynka yacni nafkada bacdiga iyo tii ka horreysay muddada u dhexaydaa jirkii qofka lasoo diyaarinhayaa qabriguu ku diyaarsamahayaa nafkada dambeeto oo nafkatulbacsi markii la yidhaahdo ee arwaaxday baxaysaa qof walba marka ruuxiisii baa gelahaya marka ruuxii qof kasta markuu galo soo bixitaankaasi marka oo qubuurta laga soo baxahayo oo laga soo baxahayo lil nebiga usoo horeynaya marka isaga uu horeeya wax qubuur ka soo baxa ummadaha oo dhanna ummaddana usoo horeynaysa wa qaala sal slam aatii baaba aljannati fa astaftixu waxaan imaanahayaa albaabka jannada faastaftixu fayaquulu lkhaasinu man anta ninkii jannada marka joogay oo khaasinkeeda ahaa wuxuu leeyahay yaa tahay faaquulu ana muxamadun fayaquulu bika umirtu an laa aftaxa liaxadin qablaka adiga ayaa waxaa lay amray qof kaa horeeya inaanan u furinin marka dabcan nebigu markuu qabriga ka soo baxo ambiyadii iyo rusushii kale way soo baxayaan ilan ummada ayaga ummadahan ayagaa ka fadli badane ummadaha kaleeto markay soo bixi lahayeena una soo horeynaynaa jannada gelitaankeeduna saas weeye ambiyada iyo rusushii markay galaan oo ummaduhu inay galaan la doonahaya ummaddaana ugu horeynaysaa marka marka macnaheedu ma aha ummadaana ugu horeynaysa ambiyadii iyo nabiyaalkii ka horeynaysa ma aha wafadaa'iluhu sala allahu alay wasalam wafadaa'ilu ummati kahiira wamin xayu bacatahu llaahu meeshii uu ilaahay kasoo diray laga soo bilaabo waqtigii uu ilaahay soo diray laga soo bilaabo jacalahu alfaariqa bayna awliyaa'ihi wa bayna acdaa'ihi wuxuu ka dhigay mid kala saarayo awliyadiisa iyo acdaa'diisa falaa yakuunu waliya lilaahi ilaa man aamana bihi wa bimaa jaaa bihi weli ilaahay marna ma noqon karo ilaa man aamana bihi qof rumeeya iyo wabimaa jaaa bihi wuxuu la yimaaday qof rumeeya moogii watabacahu oo raacaa daahiran wa baatinan waman ibdacaa maxabat allaahi ilaahay subxaanahu tacaala jacaylkiisa qofkii sheegta iyo maaragtay ah, wa wilaayatihi u dhowaanshadiisa wahuwa lam yatabichu falaysa min wliyaai illaahi man khaalafahu kaana min acdaai illaahi wa wliyaai shayaan marka amarkiisa ninkii khilaafa kaana min acdaai illaahi wa wliyaai shayطaan qaala tacaala qul in kuntum tuxibuuna allaha waxaa dhahda haddaad tihiin kuwa jecel allah faatabicuunii aniga raaca yuxbibkum allaahu ilaahay jacaylkiisu marka nabiga itibaaciisuu ku xiran yahay qaala xasan اlbasriy idacaa qowm anahum yuxibuuna allaha fa anzala allahu hadihi اlaaya mixnatan lahum imtixaan weeyaan waa lagu imtixaanaya marka sheegashadaas ay sheegteen inay jecel yihiin ayaa waxaa mixno looga dhigay nabiga itibaaciisa marka ilaahay jacaylkiisa wuxuu ku xiran yahay nabiga itibaaciisa marka ilaahay baa jecel amase ilaahay baan jecelahay waxaa loo celinhayaa nabiga itibaaciisa sida uu qofku ka yahay wqad bayana allahu fiiha ana man itabaca rasuula sala اllahu alay slam faina allaha yuxibuhu waman idacaa maxabat allahi walam yatabic rasuula falaysa min wliyaai illahi wain kaana kaiiru min annaasi yadunuuna fii anfusihim haba ahaadi buu leeyahay dad oo badan oo dadka ka a inay u malaynahay nafsadooda iyo wafii gayrihim annahum min wliyaai illah inay owliyada ilaahay ka mid yihiin walaa yakuunuuna min wliyaai illaah laakiin sida xaqiiqada ah owliya ilahay kamid ma aha faalyahuudu waannasaara yaddacuuna annahum wliyaau ullaahi wa annahu laa yadkhulu ljannata ilaa man kaana minhum yahuud iyo nasaarada waxay leeyihiin annaka owliya ilaahay baa nahay jannadana ma gelayo inaa mid naga mida annaka moogiye bal yaddacuuna annahum abnaau llaahi wa axibaa'uhu marka ilaahay subxaana wa tacaala jacaylkiisa iyo maaragtay dhowaanshadiisu itibaaca un diinta ay ku xihan tahay wa tacaala waqaalat alyahuudu waannasaaraa yahuud iyo nasaarada waxay dhaheen naxnu llaahi annaku waxaan nahay ilmihi ilaahay iyo wa kuwii uu jeclaay qul falima yucadibukum muxuu idin cadaabaya bidunuubikum dunuubtiina muxuu idinku cadaabahayaa haddaa saas tihiin haddaa saas tihiin maxaa laydin cadaabahayaa in laydin cadaabayana waa jirtaa bal antum basharun min khalaq laakiin adinku saas ma ihdine bashar oo wuxuu abuur ka mid aha tihiin yakfiru liman yashaau wuxuu doono ayuu u dembi dhaafaa wayucadibu man yashaau wuxuu doonana wuu cadaabaa walilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa baynahumaa ilaahay wuxuu iska leeyahay samaawaadka iyo maaragtay dhulka mulkigooda iyo waxa u dhexeeya labadood waa ilayhi lmasiir isagaa loo laabanhaya wa qaaluu lan yadkhula aljannata waxay dhaheen yuhuuddii iyo nasaaradii lan yadkhula aljannata jannada geli maayo ilaa man kaana huudan aw nasaaraa oo marka tabaadul weeye yuhuudduna waxay dhaheen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana yahuudan nasaaraduna waxay dhaheen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana nasaara aw nasraaniya qul tilka amaaniyahum taas waxa weye waxay un hidiilanayeen waa sidaas moogiye laakiin waaqicu sidaas ma aha qul haatuu burhaanakum waxaa dhahdaa bal keen hadda xujadiinii in kuntum saadiqiina arrintaas wax idinka markhaati kacayo xujo ah oo la kaalaya bal bala man aslama marka iska daa saas arrintu inay tahee man aslama wajhahu lilaahi ninkii wejigiisa ilaahay subxaanahu wa u khuduuciya wa huwa muxsinun oo marka ixsaan sameeya falahu ajruhu cinda rabbihi qofkaas ayaa ajarkiisa kule ilaahay agtiisa marka ilaahay ajark agtiisa ajarka waxaa un ku leh qof maaragtay ilaahay wejigiisa u dhiiba oo isdhiiba oo diinka ku toosnaada falahu ajruhu cinda rabbihim walaa khawfun calayhim ayaga agtoodana eh, eh, walaa khawfun calayhim maaragtay cabsi uhuna korkooda ma aha walaa hum yaxzanuuna mana tiiraanyoon hayaan halkaasaan ku jeedinayna allah subxana wa tacala sal alla sal